أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وأن كسو قد جري رسالة العبودية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وحين سودني يضو الشيخ قال ليو فرقوين كي لمي أهل وحدة الوجود iyo wixii la halmaalay u ka hadlayey iyo mu'miniinta oo iyagu ka baraa'a qaatay ayuu soo waday waxayna ugu dambaysay isagoo xadiidkii ducadii ina adducaa'a waalbalaa'a la yaltaqiyaani fayactarijaani bayna asamaai walardi halkaas ayna ugu dambaysaan filaya fahaadaa xaalu lmu'miniina biاllaahi wa rasuulih kaasi waxaa weeye xaalka mu'miniinta ilaahay subxaanah wa tacaala rumeeyey iyo warasuuli rasuulkiisa rumeeyey oo tilmaamaha fiican ee uu kaga soo hadlay bay leeyihiin alcaabidiina lilaahi alla kuwa caabudaya weeye wa kullu daalika kuwaa dhammaantoodna arrimaha la soo sheegayna min alcibaadati bay ka mid yihiin kadib wuxuu dib inoogu celinayaa dawaa'iftii luntay bal siday u qaybsamayaan qaybu haddana dib u sii gelinayaa wa haaulaa'i aladiina yashhaduuna alxaqiiqata alkowniya وهي ربوبيته تعالى لكل شيء ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمر الديني الشرعي على مراتب في الضلال وهؤلاء دولكاس الذين كواسوا يشهدون كمرقات كعية الحقيقة الكونية قرية حقيقة كونية وينقصوا هذا وهي حقيقة كونية هنا ربوبيته تعالى رب النمضى الله سبحانه وتعالى ورب يهي likulli shayin shay dhammaantiin wax kastoo makhluuq ah uu rabbi u yahay ee wayajcaluuna yeelaya daalika xaqiiqada kowniga ka yeelaya maanican mid reebaysa min itibaaci amrihi diiniy amarkiisii diiniga in la raaco ee sharciga ahaa calaa maraatiba fidaal bay ku sugan yihiin kuwaas waxay ku sugan yihiin martabado xagga baadinimada ah oo wuxuu ka hadlayaa markaa kuwaa yidhi waxaana ugu kaaftoonnay alxaqiiqa alkowniya oo tawxiid rububiya ama caamka ayduu ictiraafay oo maxay ahayd baynu nidhi inay ilaahay u qireen inuu yahay allah raasiqa ah ee khaaliqa ah ee maaliga adduunka maamulaya arrintaa nimankii qiray ee yidhi weliba qadarkiina xujaystay oo yidhi maxay yidhahdeen qadar imaka xujaysanayeen xagga macsida ayay balay sheegaan maxay yidhahdeen ya waxaan la samaynayo ee macaasi ilaah baa noo qadaray soo ma kuwa nooca u hadlay le markaa arrintaas waxay keenaysaa inaan waxba hadda markaa shareeco awaamira la raaco iyo nawaahi laga hado mar haddiiba ilahay kuu qadaray oo inaad eh, maxaanku dhahdaa gaalnimo ku dhacdo ay qadar tahay oo macsi ku dhacdo qadar ay tahay oo ilaahay qadaray waxba dee markaa looma baahnaa in la raaco maxay ya awaamir iyo dee takaaliif meesha ma jirto nimankii noocaas ahaa calaa maraatiba maraatib bay ku sugan ya sii kala tegtegayo qaarbe heer bay joogaan markaa kuwii u rabaa inuu kuu sheego maraatibtooda fagulaatuhum yajcaluuna dalika muطlaqan caama fayaxtajuuna biاlqadari fii kuli ma yukhaalifuuna fihi shariica gulaatuhum kuwooda xadgudbay min halaa yagluu guluwan marka la yidhaahdo halaa fi اlamri ay tashadada waa xadgudubka gulaatuhum kuwooda xadgudbay yajcaluuna dalika arrinkaa waxay ka yeelayaan xaqiiqada kawniga ah mutlaqan caaman bay ka dhigayaan mid mutlaq oo caam ah ayay ka yeelayaan oo ixtijaajkiisa fayaxtajuuna way xujaysanayaan bilqadari qadarka maxaan ku dhahay macaasida iyo waxyaabaha loo xujaysto fii kulli maa shay kulligii bay qadarka u xujaysanayaan yukhaalifuuna fi ay ku khilaafayaan shareecata shareecada wax kasta oo shareecada lagu khilaafayaba qadarkay uxujaysanaya waa kuwa wulaadooda ah oo waxay arkayaan macaasta iyo dunuubtu ilaahay baa qadaray mar haddii ilaahay qadaray hee waa raallida lagu ahada ilahay baa qadaray sideeda waa loo daaya oo kufriguna muxuu yaysnaa kufrigan ilahay baa qadaray isagana waa in sidiisa loo daayaa waayo waa iraadada ilaahay muqtadaa iraadatullahi inaad ku raalli noqoto iraadada ilaahay waxay keenayso inaad ku raalli ahaato oo aqbashana waata lagaa doonayo waa fahamta soo ma yaani sheekhu nimanka dawaa'ifta lumay aad buu ictiqaadkooda u yaqaanay oo usoo guurinaya marka waxay leeyihiin shirkigu waa qadar ilaahay zina hadduu qof ku dhaco waa maxay waa eeg waa qadar ilaahay qof hadduu dilo waa qadar ilaahay mar haddii ilaahay qadaro koonkiisa ay ka dhacday oo qadar ilaahay ku timi qadarkaa ilaahayna dee waa iraadadiisi wuxuu iraadeye wey iraadadiisana hee waa inaan de aqbalaa oo marka waxaana kala saaray iraada kawniya iyo iraada sharciya oo iraadada kawniga ahi ma aha wax kastoo ilaahay qadaraba isagu raalli ka yahay maxaa u daliila maxaa daliila wax kastoo ilaahay qadaray oo adduunkiisa ka dhacaya inaanu raalli ka ahayn maxaa u daliila qur-aanka ah. in allaha laa yardaa alcibaad in allaha laa yardaa wallahu laa yardaa wallaahu laa yardaa licibaadi اlkufr wain tashkuruu in allaha laa yardaa licibaadi اlkufr wain tashkuruu yardahu lakum marka waxaa ilahay addoomihiisa gaalnimo raalliga maaha marka wix baa iskaga walaaqan marka waxay leeyihiin kufriga ilaah baa qadaray macsiga ilaah baa qadaray wixii ilaahay qadaray marka waa inaynu ogolaanaa oo raalli ku aanaa marka wax kasta oo khilaafaya shareecada khilaafsan qadarkay u xujaysanayaan kuwaas waa qolo waayahay markaasuu ka sii wuxuu yidhi wa qawlu haaulaa kuwaa qowlkoodu sharun min qawli اlyahuudi wاnasaara yahuud iyo nasaara qowlkooda ayaa ka shar badan wa huwa min jinsi qowli mushrikiin kuwa mushrikiinta ah odhaahdooda nooceedii weeyaan aladiina kuwa mushrikiintoo qaaluu yidhi low shaaa allahu maa ashraknaa walaa aabaaunaa walaa xaramnaa min shay oo dee low shaa allahu haddii alla uu doon lahaa uu doonayo yani cadama shirkinaynanaan shariik yeelin ma ashraknaa maanaan shariik yeelin walaa aabbaa'una aabbayaashayana may shariik yeeleen oo may gaaloobeen walaa xaramnaa min shay waxna maanana xaaraaneen low shaaa araxmaanu haddii alla doono maa cabadnaahum asnaamta maanan caabudin lakin ilahay baa doonay warka waa garata sooma marka nimanka mushrikiinta wuxu odhan jiray ibnu taymiya raxmatullahi calayh kuwa qadarka xujaysanaya waa saddex qaybood buu qaybiyaado mushrikiya majuusiya ibliisiya waa mushrikiyadii kuwani mushrikiya ibliisiya iyo majuusiya saddexdaay soo gelayaan marka halka kan waxay xujaysteen la socdaan qowlkii mushrikiinta oo shirkigii inuu joogo oo mawjuud yahay oo ay ku jiraan bay maxay daliil uga dhigteen maxay daliil ka dhigeen inuu raalika u bannaanyahy oo dee markaa miqyaaska ka lunsane wax kastoo jooga oo adduunka ka muuqda miyaa ilaahay raalli ka yahay oo adu wax kastoo jooga ma qaadanaysaa yaa sun baa halka taalla suntu baa sooma joogta ma lagaysaa suntii sunt ba de waa mawjuud soo maarti baal wax libaa halka jooga afka ma gelaysaa ya marka ciyaarku ma aha wax lagu qiyaasanaya in la yidhaahdo waxaasaa jooga shirki haddii ilaahay aanu maaragtay eh, hadduu ilahay dooni laha shirka lagama helay lakin hadda wuu joogaa markaa wuu doonay de hadduu doonay miyuu raali ka yihi sma marka waxun oo dhanoo baailaa ah jooga ilaahay iraadadiisa gudiya mashaadiisa waxunna wuu abuuray wax wanaagsanna wuu abuuray xaq iyo baail buu abuuray iyo muminiin buu sameeyey gaabuu abuuray sharciguu soo dejiyey shirki baa meesha yaalla loolan baa ka dhexeeya oo muminiintana waxaa la doonaya inay camalka wanaagsan la yimaadaan oo ku dhaqmaan diintooda oo maxaanku dhahdaa ajar helaan kuwana inay ku hor yimaadaan oo kula dagaalan ku dhibaabeeyaan marka waa xikan badan baa ku jirta abuurka tanawucaadka da kala duwan makhluuqaadka iska soo horjeeda la sameey la abuuray waay markaa wuxuu yidhi wa haaulaahi kuwaasi min acdami ahli lardi dhulka korkiisa kuwa ugu weyn weeyaan tanaaqudan isburin xaggii isbuurin wax isbuuriya ku weyn bal kullu man ixtaja bilqadar mid kastaoo xujaysta qadarkaoo macsida u xujaysta fa innahu mutanaaqidun waa isbuurinayaa buudi waa isbuurinaya fa innahu laa yumkinu suuragalu ma aha an yuqira inuu ku qiro kulla aadamiyin qof kastoo bani aadami calaa maa yafcalu wuxuu samaynayo maalan tusaale wuxuu yahay ninkani wuxuu leeyahay macasi buu dembiga kan ilahay baa ii qadaray waayo anugu markaa ilahay baa ii qadaray baan fadhiyaa buu leeyay hadduu midtu dhir baaxa qaado indhaha ku caseeyo bab kaga siiyo qof bani aadana ku sameeya arrintaas ma sallimaya ma u daynaya u yidha baa kuu qadaray inaan dhibaaxa ku dhufto bab kaaga siiyo indhaha ku caseeyo ilahay baa kuu qadaray miyuu kaa yeelaya tanaaqadu de marka waa ka mutanaaqid tanaaqud marka de wix mutarid wayn qaacida hata mutarid oo meeshii haddaad tidhi macasna ilahay baa ii qadaro raallaan ku ado waa eh, ma tukanaysaa ilahay eh, baa ii qadaray inaan tukanin xaaraama ku dhaca ilahay baa ii qadaray bab marka lagaa sin waa ta ilahay baa ii qadaray haddii kale wa isburinaysaa ti baa nin faraa kaa qaado boob ku qaado ka dhacay waa inaad raalli ku ahaata haddaad mar aamintay oo tidhi aad xujaysanaysay macasniya dunuubta qadarka ad u xujaysanaysay waa inaad muariq qaacidu wayna ku ahaata mustamir ah oo meel walba iman karta haddii kale waxaa tahay mutanaaqid oo macnaha halkan wuxuu ka wadaa nimankani way tanaaqudayaan mar haddii mawduuca ay qaateen manhajkooda waa manhaj mutanaaqida oo meel kaliya wada marin maayaan oo marka adduunyadoo dhanna waad ka doodaysaa addunyadoo dhan waad ka murmaysaa diintii marka loo yimaadana qadar baad xujaysanaysaa adduunkana qadar xujaysan maysa labaduna waa isku meel oo tafriiqa bayna mutamaasilay bannaanta wax mutamaailayn ah miyaa la kala kaxeeya sharecada lama kala kaxaynayo waad fahamtay soo ma marka macnahaas ku wada halkan hadda u leeyahay fa inahu mutanaaqidun fa inahu laa yumkin suuragal maaha an yuqira inuu qiro kulla aadamiyin aadami kasta calaa maa yaxul wuxuu ku qiri maayo oo hadduu dhaco oo hadduu ribaaxo oo hadduu xoogisa dhaco oo hadduu ehelkiis ka sinaysto waxaasoo dhan dood buu ka qabaa oo qiri maayo qadarka odhan maayo qadar baa dhacaya dee faraan kala baxo oo xujaysan maayo qadarkii ee marka uu macaasida dunuubta la joogo ee xaggiisa loo soo leexdo ee uu qadarka xujaysanaya uu sii falaabudda waxaa loo hortinayo qasab ah idaa dalamahu daalimun haddii mid daalimin dulmiyo aw dalama annaas dadka uu dulmiyo daalimun mid daalimin dadka uu dhaco wasacaa filardi u ordo dhulka korkiisa ka shaqeeyo bilfasaad uu ka shaqeeyo wa akhada uu qaado yasfiku dimaa annaas dadka dhiiggooda inuu daadiyo u bilaabo wayastaxibu alfuruuj furuujta iyo xubnaha taranka xubinta taranka dumarka u banaysto wayuhlika alxara wاnnasla uu markaa taran ubadka iyo beer iyo wax kasta u baabi'iyo ummadda halaago iyo wanaxawu dalika min anwaaci darar oo anwaacda dhibaatooyinka allatii taasoo laa qiwaama linnaasi biha dadku aanay markaa dee u taagnaan karayn oo loo adkaysan karayn waxaa laabuddaa an yadfaca hada alqadar qadarka inuu iska difaaca baa laabuddaa وأن يucaaqiba الظاalم ظاalimka inuu ciqaaba ayaa laabuda ah bmaa yakufu cudwaanahu colaadiisa wax joojiya wa cudwaana amhaalihi isagoo kale colaadiisa wax joojiya baa loo hurtilaya oo khasbarka ah wax kastoo markaa ku yimaada dadku way ka gaashamanayaan oo ninkii cid dhaca ninka waa laga soo dhicinaya waa la dabagelaya ummaddu way wada halgamaysaa cidna odhan mayso ninkan wax wax dhacaya qadar buu ku socda daaya cidna odhan mayso waa w waba doodu alka waa lala doodaya nimankii fayuqaalu lahu waxaa loo odhanayaa in kaana alqadaru xujatan war haddii qadarku xujo kuu yahay oo macaasidaad samaynayso aad u xujaysanaysa qadarka fada' iskaga tag kulla axadin qof kasta ahadkoo yafcalu samaynaya maa yashaau bika wa biayrika wuxuu doona kugu samaynaya qayrkaana wuxuu doona ku farka qaata ya intaad kadib rajaysanayso waa qaacido guud oo aad leedahay waxaan aan dhacay eh, maxaan ku lay salaadla aan ka tegey eh, maxaan ku lay xumaan dilkanaan wax dilay macaasan aan samaynaya waa qadar ilahay bay ku dhacaysaa wax kani ilahay baa ii qadaray haddaad saa taagan tahay cid kasta oo gacan ku saarta cid kastaoo xoolaaga dhacda cid kastooo ku lugaysa yara waa la mide faraha ka qaado waa de liiba waa qadaree soo maaragta wuxuu yidhi markaa wain lam yakun xujatan haddaanu xujo ahayn baطla aslu qawlika qawlkaaga asalkiisi waa buray ina alqadara xujaati wadi mar haddaad sa wax u wadweydey oo aad iswaafajin weyda waxaad yeelaysaa markaa daba dee burtay ka hara daba oo waxaad yeeshaa waxa xumaantaad samaynaysa ka dhaqaaq oo qadarka wanaagsan qadarka xun ku riix soo ma aragtid waa kii cumar laa nafiru min qadar illaahi ilaahe ilaa qadar illah marka adina waxaa lagaa doonayaa qadarka wanaagsan aad oo salaadii la timaadid oo dembi hadduu kaa dhaco toobad keentid saynu shalay usoo hadlay <clears throat> wa asxaabu hada alqowl qoladaa qowlkeedu aladiina kuwaasoo yaxtajuuna xujaysanaya bilxaqiiqati alkowniya xujaysanaya laa yuariduuna hada alqowl ay laa yastamiruuna hada madhabkaa markaa dee ku socon maayaan qowlkaa ku socon maayaanoo meel kasta u isticmaali maayaan walaa yaltasimuunahu laazim maayaanoo yani inay markaa ilaaliyaan ha u fadhiyan wa hum iyagu yatabicuuna waxay raacayaan aaraa'ahum aaraa'dooday raacayaan iyo ahwaa'ahum hawadooda kamaa qaala fiihim kamaa qaala fiihim say qaarkood fiihim dhexdooda lagu yidhi bacduculamaai culimada qaarkood ay ku yidhaahdeen anta cinda aaacati qadariyun daacada marka la joogana qadari baa tahay wa cinda almacsiyatina jabriyun baa tahay ayu madhabin madhab kastoo waafaqa waafaqa hawaaka hawadaada ta madhabta bi waad ka madhab yeelanaysaa wadu marka waa lajifyaano bannaan lajifyaano bannaan oo waxa weeyaan marka laga hadlayo daacana qadari baa ta oo markuu wax sameeyo wax wanaagsan sameeyo wax bixiyo oo daaco wanaagsan leeya ku faanay ku leeyahy ile marka hore ma ogolay ilahay wax inuu qadariya isagaa waxaan samaystay markuu leeyahy ma ogolay mogta qadaa qadarka qadarka ma ogolay ilahay inuu ficilku samaynayo ilahay inu shaqa ku leey ma ogolen qadarigu waa kaa suqtami mataqaaniin qadariyadu waa kuwa inkiraya qadarka marka waxaa qadariya loogu nisbeeyey inay qadarkii diidan yihiin wa afcaalu cibaad addoommuhu ay samaynayaan annagaa samaysay ilaahay shaqo kumale bay leeyihin marka wuxuu rabaa in lagu ammaano marku sameeyo camal waxaasaan samaystay saasaan yeelay saas markuu daaco baabkeeda joogo waa qadari hadduu macasiyaar ku dhacana waa jabri ilah baa ii qadari war maxaa saa u yeeshay ilah baa ii qadari war maxaa dambi gashay ilahi baa ii qadaray markuu macsida ku dhacana muxuu noqonayaa jabri oo jabrigu waa kee waa kii lahaa annagu waanu khasbannahay waa khasbannahaadoo gacanba wax nooguma jiraan oo waa laantaa ruxmaysaa dabayshu ruxaysaa adnahay laantaa dabayshaa dhabanaysa laanta ayaa iska ruxaysa markay joogsatana waa istaagaysa dabayshu markay timaadana waa ruxmaysaa wax awoodo laantu mare wuxuu yidhi alqaahu fi lyami maktuufan faqaala iyaaka iyaaka an tabtalla bilmaa'i intuu karbaduu xidhay oo bad ku dhex tuuray buu yihi waxaan kaaga digaya biyahan ku qoyo markaa saasaan ka dhiganahadoo caalamka inta kuga soo dhex tuuray ba haddana waxaa laleeyahay macaasida iska ilaaliya uma naga awoodla waa nala wataaye gacma waxna uma jiraani waxaanu macaasida iska ilaalinaa jabri baa la yidhahdaa marka macsida la joogona muxuu odhanayaa waa jabri marka la joogo camalka wuxuu qabsadayna waa qadari marka wuxuu yidhi ee anta cinda aacati qadariyun wa cinda almacsiyati jabriyun ayu madhabin waafaqa hawaaka ta madhabta bi tii madhabka waafaqda marka hawadaadaba waad ka madhab yeelanaysaa wuxuu leeya sheekhu wa minhum sinfun yaddacuuna ataxqiiqa walmacrifa wa minhum waxaa ka mid ah marka kaas waa sinfi waa ka soo baxnay sinfka waa qulaadooda sinfigan baa kuwana ka yar sokeeya kuwaasoo yadacuuna sheeganaya altaxqiiqa walmacrifa inay wax ahlu yihiin oo xaqiijiyaan oo macrifo aqoon leeyihiin wayascumuuna waxay sheeganayaan ana almra wannahya amarkiiyo nahyigu laaziman wuxuu laazim iyo waajib u noqonayaa liman shahida liman axadkii shahida ka markhaati kaca linafsihi naftiisa ficlan ficil uga markhaati kaca wa ahbata lahu ay linafsi u yeela sancan farsamaya shaqo u yeela oo leh waxaa weeyaan acmaasha iyo takaaliiftu way saaran tahay oo wixii samaynaya kaa isaga waa u laazim inuu la yimaado amarkeena ayuu furiyo amaa man shahida qofka kaste maxaan ku raha qira ana afcaalahu makhluuqatu afcaashiisu inay tahay mid la abuuray aw annahu majbuurun calaa dalik ama in la khasbao arrintaa lagu khasbay wa ana allaha alana huwa inuu yahay almutasarifu fiihi ka isaga ku tasarufaya alla inuu yahay kamaa yuxariku saa'ir almutaxarikaat sida waxa kale dhaqdhaqaaqaba alla u dhaqdhaqaajinayo dabayshu baa u dhaqdhaqaajinaysa ama ilaahayba dee wax kasta u ruxayo baa isagana loo wadwataa fa innahu kaa yartaficu canhu waxaa ka kor noqonaya almru wannahyu amar yaa nahyi waa ka kor noqdo waa laga kor yeelay iyo walwacdu walwaciid waxaasoo dhan kor bay ka noqdeen waayo isagu afcaalna ma leh sifaatna ma faacilkuna waa ilaahay isaguna waa weelka koobkaasoo kaleo biyaha lagu shubanayo uun isagu markaa gacanba uma jiraan waa fahanteen soo ma marka halkan wuxuu leeyahay sinfigani waa waxay qadarka xujaysanaya dadka waxay u qaybanayaan laba qaybood caamo iyo khaaso marka waxay leeyihiin kuwa caamada ahi waxa weeyaan iyaga amar iyo nahyiga ayaa korkooda ku socda inay wixii ala amray waa fulinayaan wixii nahyiga waa laga doonaya inay ka hadhaan waa iyagu may gaadhin weli maaragtay darajada yaqiinta iyo meeshii sare oo xaqaa'iq ulkawniya aad may ma gaadhin marka meel sugay ku socdaan daahirkooda iyo hawlahooda ay iska wateen oo qoladaa ficilka iyo uu leeyahay maaragtay liman shahida nafsi ficlan wa adbata lahu suncan marka noocaas iska wardiyen wey yaa cibaadaystay oo takaaliiftii iyo xilkii baa saaran laakiin weli darajadii la rabay ee qiimaha lahayd may gaadhin kuwaasoo qolo waliba sii kala qaybin doonaa godan dambe ma sii qaybin doonaa laakiin qofkii ka markhaati ka ee afcaashiisu inay makhluuqad tahay afcaashi makhluuqad maaha inuu naqiinay lagu radin jiray muctasilada maaha marka la radinaya afcaashu waa makhluuqo yaa lagu radin jiray ya afcaasha addoonka waa waa la abuuray ilaahay baa abuuray oo addoonkani waxaa weeyaan de waa taa uma jeedaan iyagu addoonkan dhanba waxay ka dhigayaan waa jabriyad tadax tagtay suufiyada fugaatay oo wuxuu leehay addoonka kani waxa weeyaan isagu had afcaalba maleba ficilba ma samayn karo sifaad iyo tilmaamaba ma leh waa majbuur waa khasban yahay oo waxaanu samaynayana heer buuba gaadhay oo isagu ilaahay unbaa wadwada isaga gediisaba marka heer yaqiin iyo awliya weeyaanoo meel saru maraya xaqaa'iq buu gaadhay marka waa laga kor qaaday maxay dee ficilba ma leh maxaa la qaba salaadku maxaa la istagbici camal bay soo gacan ficilba gacan uga joogi soo ma aragti ficilba gacan uga joogi oo nin ficil samaynaya maaha oo nin maxaan ku dhahdaa eh, awoodla maaha waa la yska wataa markaa darajahaasuu gaadhay waxay noqonaysaa markaa isaga kaa waa laga kor yeelay maxay waxaa lahay wx awaamiriya nawaahiya waqad yaquuluna inay yidhaahdaan baa la arkaa man shahida aliraada qofka ka markhaati iraadada waa iraadada ilaahay kawniga ah manaa waa wey ilaahay waxalo ogaada ee wuxuu ilaahay doonay o dhan wax ka ogaada kawnka maamulkiisa wax kala soc lakin wan somiyad waa kuleeyihin niman aqtaabiya nujaba iyo abdaalaya adduunka wa xukumo ilahay la maamula oo u tashanayo caalamka o dhan la socda meelaha isla maraya meydhow maaha somaali marka waxay leeyihin ninkii shahida aliraada iraadada kawniga ah ee qadariga ah, ninka hawlaha si adduunka loo maamula ilahay wuxuu iftiimiye la siiyey saqata canhu kaa waxaa ka dhacay altakliifu xilqaad inuu xil qaado oo salaad tukaliya oo soon oo qur'aan akrisan leedo waa ka dhacay wayascumuuna waxay sheeganayaan ana alkhadira saqata canhu takliif khadir inuu ay ka dhacay takliiftu waa lishuhuudihi liraada iraadadaas yuu yuu maaragtay ogaaday oo xoga rasmiya loo bidhaamiyey meel sokaaba ka fikraysaa ninkuu anugu ahlu aqiiqaan ahlu aqiiqo marka caalamku waa kaba halkaasay joogaan wax noocaas hamoodina ibnu taymiya sm ka shakaynay hadday buuxaan kuwa kuleh salaad waana ka dhaafi meel maxaan marayna xaggeeyo waa fahaten soo maa khadir bay ku warwareegayaan oo leeyihiin khadirna noocaasuha waataynu ka jawaabna khadir maxaynu nidhi warta khadirow maxaad ahayd sida raajix wayu nebi ahaa arrimahan uu samaynaya ilmahan yar dilay iyo doontan u dalooliyey iyo gidaarkan u dhisaya iyo hawlaha karina waa waxyi ilaahay ku amrayo oo shaqo waxyuu samaynaya wamaa facaltu can amri dalika tawiilu maa lam tabic alayh ma facaltu an amri ma facaltu maan wamaa facaltu maan samayn can amri waa amri ilahay bay ku socotaa waxay ahayd arrinta tani shareecadii nabiyullaahi khadir shareecadiisiibuu ku socdaa muusana dee ma oga waxa kan iyo sharciga iyo waa isaga la faray khadir laba nebi oo iswaraysanayo ka faa'idaysan leeyahay wuxuu samaynayo yunbay arrintu ahayd soma aragti marka de wax shaqa iskula maha waana qisada weligood daliishadaan weligood waaba waxaan xustaa siddeetankii iyo siddeetanki kuwoodii meelaha sacid waa wa doortay baa mid suufiya meel isku hela markaasuu maqaam buu dhisayaa meel uu ku magacaabado markaasuu yihi maqaamka inta la dhisayo rabadaanta hala afuro waa rabadaanta ku soman yahay iyagoo cunayaan oo maqaan bay dhisayaan anigo laba wadaad baan war nimanka bal ninkan aan u tagno dee ninku caadiya ma ahay meeshu maraya salaad ma jirto waxba jiraan soon daa meeshaan u tagno kitaabaan soo qada bal ninka kan aan bal la fadhiisano bahal xariifu ahaado nimankii intuu meesha ka caydiyey intii oo dhan xaggaa tagoo qolaa imanayse xaggaa qabta mid khatar ahoo sadanadiisa ka mid oo halis ah oo sakaraada markaan wada hadlayna intaa abuur ka duulay afkiisa uu meesha soo fadhiya laba ninkaa la fadhiya su-aalaanu weydin an wareedhe war diinta maxaad ka taqaanaa suuratu yaasiin baan gaadho macallinka qur-aanku markuu yaasiinka marinayey baan macallinow kitaabkaaga isku laaq marka waxaa wey anigu waxaa la dalacsiyey bu ihi maaragta cilmu baatinka waan dalacay buui umiyadan akhrisan bui qisadii khadir iyo eh, iyo nabiyullaahi muuse baan martay isaga uga shekeey inaan khadir nabi ahaa in caynkana ayd caynkana dee nin nin wax garanaya wax laga dhaadhiciyaaye muxuu keeni karaa waa nin dee caamo ah oo qur-aankana yaasiin waa hora gaadhay inuu akrin kara in kale allahu aclam marka wawliyadu wuxuu ku haystaaba iska sheekeynaya iska tagan karta maxaa laga qaadi karaa allah laga qaadi kara ma jiro maxaa kala dhicin karta caamo maxaad kala dhicin marka waa noocaas waa noocaas oo khatar ah meel kastay buuxaan waana joogaa waddanka hadda ba kasii badan yihin waaga hore waayaha hore istitiraadka hadday kasii badan yihin aduu marka dambe anaa kudheedu ciidan waxbaanu adeegsano culama iyo intaan ku kicinnay baa jeerka loo taxaa lagu tuuray warnaalkan oo dee khatar ah oo diintiga bedeliyey culimadan war ninka ramadaanta dadku waa ka dhacdo waajibku ma aha maxay shareecadu ka waa waa murtad baa la waaday somalida kaga jogay ka saxeno dawladda loo gudaha lagu tuuray dee soomaaliya qalaailkeediiy markii dambe reeraha waa isku soo duulado ninkani ariiqo hebel ahaado qurayeel baa kusoo duushado maxaa waxaa dawladda dhex geshay maarata umuuro eh, qabaa'il iyo eh, ariiqooyin wax ka dhexeeya sheekadii wax ka dhig wax ka dhexeeya soomaalida baad karaysa u laakiin markii waxay unagu fiicnaatay un meeshiina ka cayrina lagu kala yac meesha intaasu waa dad furahay marada ka bedeli karay waay markaa wuxuu yidhi eh, fahaaulaa yufariquuna bayna alcaamati waalkhaasa fahaaulaahi kuwaasi yufariquuna waxay kala geynayaan bayna alcaammati walkhaasa caamo iyo khaas ayay kala saarayaan meellaha saxmaa mufarriquna wey waxay kala saarayaan bayna alcaammati walkhaasa aladiina khaasadaasoo yashahiduu alxaqiiqata alkowniya xaqiiqada kowniga ah qiraya fa shahiduu waxay qireen ana allaha khaaliqu afcaal cibaad addoommaha afcaashooda ilahay inuu abuuray wa annahu muriidu inuu yahay allah wax doonaya muriidka wax doona wa uunka oo dhan macaawilka maamuraya inuu yahay waqad yufariquuna inay kala kaxeeyaan baa la arkaa bayna man yaclamu daalika ninka garanaya cilman cilmi ahaan waxa u garanaya iyo wa bayna man yaraahu qofka arkaya shuhuudan yani si goobjooga iyo indhaaba ku arkayo oo falaa yusqiduuna markaa ka ridimayaan takliifka takliifka iyo xilqaadka ka ridimaayaan an man yuuminu bidalika qofkii arrintaa rumeeyey faqad walaakin yusqiduuna waxay ka ridayaan an man yashhaduhu ka markhaati kaca oo falaa yaraa linafsi nafsi aanu arkaynin ficilan aslan wax ficilaba iyo sifa uu leeyahay ficil iyo waxqabad ah aanu arkaynin marka nimankani waa daa'ifadii labaad buu ka hadlay ogow waxay sii kala qaybinayaan orta waxay u kala saareen caamo iyo khaas bay u kala saareen caamadu wuxuu jeeda ahlu aacada waa adaga ahlu aacada ah ee kitaabkai sunaa ku dhaqmaya waa caama iyo kuaaka iyaga qiraya oo iyagu markaa labay u kala qaybsamayaanoo kuwa cilmi ahaan iyo garasho ahaan u gartay waxyaabahan xaqaaiqda kawniga ay ku magacaabayaan laakiin aan dhadhamin oo aan xaqiiqadii meesha ceelkan ka soo cabdin kuwaasna kuwa horey la mid yihiinoo iyagu weli yaqiinkii may gaadhinayo iyagoona iska cibaadaysan camalkooda ha sameeyeen somaalias qaarna waxaa weeye de waa waman yaraahu shuhuudan isagu waxa weeyaan xaqaaiqdii buu soo arkay oo maamulka ilaahay qadarka kownka ka dhacay o dhan buuga og yahay oo waxaa weeye ceelkuba dhex fadhiya dee isha meesha laga maamulayo u ku jira waa fahatee soo ma macnaa waxa wey hogaankuba haysta adduunkaba waa ragga alle wax la ogba marka ka noocaasi isagu dee ficilba ma leh takaaliif la saaraa male xooga adduunka o ba xoogaalba se wax loo maamulo o dhan buu la socdaa sir oo dhan buu la socdaa marka looma baahnaba isagu in markaa la xifsaao markaa waa garanta sooma marka maxay yidhahen imsaka u qaybiyeen daifadii labaad maxay qaybiyeen ya haye haye oo cilmi aanu haya iyo marka hore dee khaasii caamil kula saare khaasadii baa laga sii karaa mugta ahlukhawaaska maxay sii kala yihiin laba ee marka hore waxay kula tuureen caamiyo caamo iyo khaaso caamadu waa waa shacab weyne ilahay iska yaqaano iska cibaadaysanaya waa dadkaa saxan mogta khaasaduna waxay leeyin waa kuwa xitaa waxay kala saarayaan xataa dikriga say shaydaanku nimankaa u baabashay adkaarta la akhriyayo adkaarta qaar waxuu yaqaaniin dikri caamado ay leedahay caamada iyo khaaska iyo khawaasu khawaas caamadu dikrigoodu waa laa ilaaha ila allah bay ku dikriyayaan subal khawaaskuna waa allah allah allah baa dikrigoodii kuwa kasi aasan eh, kasii sareeya de darajo gaadhe huwa huwa wa huwa waxaan cibaada bahay shay shaydanku waalash barta marka caamadu waa laa ilaha ila allah allah ma isaga ma dikri baa allah allah dikri maaha ilahay lagu aabudo waa lafdu jalaala allah baan diidanahay miyaa allah baan ogonahay miya allah maanta macnaydu allah de mayaa allah haddaan jumlo meesha aana imanin oo la yidhaha allahu akbar ama allah subxaana allah ama alxamdu lilah eh, haddaan wax la gelin dee allah lafdu jaayo dikri maaha wax lagu celeysta maaha maantood allah allah isho koob shaa ka gaari maysa somaali cibaado noqotaa subxaana allah alxamdu lilah waa jumla meesha ay jirtaa lagu celaysta marka kaas ka dhigaan khawaaska khawaaso khawaaskana waxaan jirinba huwa huwa huwa huwa waa damiir dee damiir damiir qaa'im huwa muxuu badantay ya ya waxaad la yaabay marka wuxuu yidhi eh, wa haaulaa'i kuwaasi yajcaluuna aljabra waihbaata alqadari yajcaluuna waxay ka yeelayaan aljabra iyo waihbaata alqadari qadarka sugitaalkiisa iyo jabriga waxay ka yeelayaan maanican mid diidaya min atakliifi calaa hada alwajh wejkaa markaynu ka eegno qofku inuu yaqiinta gaadho oo meel sara u gaadho waxaa weeyaan jabrigu iyo ihbaatu qadarku waa maanic oo mar haddii qofku qadarkii halkaa gaadhay oo addoon ilaahay iska wata uu noqday oo halkaa u gaadhay macnaha waaweye takaaliif shaka kuma leh takaaliiftu uu ka baxay isagu oo wuxuu marayaa heer maarata dee waa yaqiin baan gaadhay wey waqad waqaca fii haada waxaa ku dhacay kaa dawaa'ifun kooxa ayaa ku dhacay min almuntasibiina u isba sheeganaya ila ataxqiiqi walmacrifati watawxiid garasho iyo tawxiid iyo waxaqiijimo u nisba sheegaya halkan wuxuu rabaa inoo sheego markaa suufiyada noocaasa oo qadarka ixtijaajkiisa ay macaasi uxujaysanaya ku lumay sababta keentay maxay tahay maxay tahay sababta arrinta markaas wuxuu idhi wa sababu daalika arrintaas sababteedu waxa weeye annahu daaqa nitaaquhum ufuqoodii baa wuxuu ka yaraaday can kowni lcabdi addoonka ahaanshihiisa yu'maru mid la faro bimaa yuqadaru calayhi waxa korkiisa lagu qadaro khilaafu khilaafkiisa lagu qadaro nitaaqa sidiisa waxa weeyaan waa ufuqa waasic niaaq marka la yidhaahdo ya waa waasi ufuq ufuq wuxu waasic itasaca niaaqu hadi اfikra fikraddaa maxaan ku dhahdaa ufuqeedii aad buu u waasic noqday macnahaas kale somal marka nimanka meesha laga haysta maay ta waay leeyihiin waxay leeyihiin oo balaayo ka haysataa oy fahmi leeyihiin qofkan waxaa la leeyahay naar baad gelaysaa dadka qaar baa naar gelaya haddana salaadtukaa laleeyaho janno doon oo sawtan lyidhi waxaa la qadaray shaqi iyo saciid baa la qadaray oo shaqi baa la qadaray oo mar haddii shaqinime la qadaray haddana laga doonayo inuu tukado maxay tahay macnaha halkaas ujeeda mugta waa waxaa lagu qadaray khilaafkiisaa laga doonaya naarna waa lagu qadaray inuu gelayo salaadtukana waa laleeyahay waa fahantaas waa mesha bima yuqadaru caleyhi khilaafu laakiin waxay leenahay dee awaamirta shareecada oo dhan ummadda oo dhan baa laga doonay qof kasta waa laga doonay waa qodob shaq iyo saciibkuna shaqa adiga kuu taal may oo maxaad ka garanaysa ma qof baa odhanaya anu shaqi baana ama saciib baana ii sheegtay mad la rabtaa wixii rasuulku ku bishaareeyey dee oo hebel iyo hebel ahaa mooyaane marka waxa weeyaan mar haddii aanu isagu garanaynin risqaagii baa la qoray waajashaadii baa la qoray oo shak iyo saciidkaa taa la qoray intaa midna garan maysid adiga maxaa lagaa dalbay war maxaa lagaa dalbay shakdi camal baa lagaa doonay salaad tukaa la yidhi soon la imo baa lagu yidhi waxaa samee sadaqa bixi ilaahay caabud istikfaarso taasa adiga lagaa doonay oo adiga dee yaa kuu dirsaday haddaad maantoon xataa maskaxaada awood ku bixiso inaad shak iyo tan saciidtimaad keeni kartaa aljawaab waa madax marka inay gidaar isku taaraan aan waxba ku jirin oo wixii madluubka ay ka cararaan nin baa tusaale yar kusoo dhaweeyey oo iska yar caqli ah. kitaab yar oo min eh, cali daldaa odhan jire waa ka akriyay lakin hadda weyn maaha wuxuu i dadka isku luminay bu eh, qadiya qadarka waxay ka dhintay macallinkii iskuulka macallinkii iskuulka dhigaya inkastoo qaarkood ay naqdiya mikaashi lakin waska soo dhaweyn bay noqonaysaa macallinkan bilowgii sanadka ardadii maadada u dhigayey buu imtixaan ka qaaday ardayay maadadaas xisaabtaa baan dhigayaa sanadka macallin ku ahay bal ka shaqeeya waan idin eegaya mustawihiinna masaa tihiin imtixaanka markuu ka qaaday ardadii way qoreen jawaabtii imtixaanka wuu saxay qaarna way dheeceen qaarna wayna jireen imtixaanka yaraayee ikhtibaarka yaree sheekaraynta waraaqihii imtixaankooda liisku ka qoray intii dhacday intii najaxday intuu saduuq gurigeedu meel ku xidha aakhir lacaanku markuu imtixaan ka tahay sanadka wardaa sanadkao dhan arday wuxu dhigayadoo wardadaalo oo waxbarto oo warhoysaa yeelo oo caynkaasoo caynkaasoo tusaalooyin badan u sheegay oo tawjiihinayey imtixaan buu ka qaaday ilaahay qadarkiisi bay ku soo baxday waagii ay soo galeen meesha say kala noqdeen bahdama kadib ma noqdeen arday miyuu xujo u heli karaa kuwii dhacay ka mid ihi macallinow waagii ayaantii aan ku imi fasalka soo galay bilow aan ahaa baad ridday waan meel kugu qoraa qoraalkan meel kugu qoraa oo bug adigashatoog sanduuqa igu reetay baa sabab wuxuu yahay maxay amaan tabco waa tusaale soo dhaweynan kastoo mulaaxaad leh oo soo dhaweyn dadka inay ku fahmaan marka inay ku andacoodaan fahmi kari waayaan maaha ilaahay baa ilaahay waa wax kasta si ogayaan subxaana wa tacaala addoonkan meeshu ku talagalay waa og yahay laakiin adigu saada wixii laga darbeood ku mashquulaysa marka wuxu uhi kamaa daaqa say u xidhiyoontay nidaaqu lmuctazila nimanka muctazila ufaqoodu iyo wanaxwi wixii la mid oo min alqadariyati can dalika arrinkaas iyana taasay ku gumeen uma almuctasilatu nimanka muctasilada ahbatat waxay sugtay alamra iyo wanahya sharciyeyn amarka iyo nahyiga sharcigaabay sugeenoo iyagu dee daacadii lala yimaado oo nawaahid laga tago way golyihin duuna alqadaa'i walqadar qadarka iyo qadaha samada alladayna labadaas qodiya qadarko huma iyagu iraadat اllahi alcaama doonista ilaahay caamka ah wa iyo abuurkiisa liafcaal cibaad oo taa markaa qadariya eh, eh, muctasiliyadu maxay ogol yihiin maxay ogol yihiin waxay ogol yihiin dee ilaahay subxana wa tacaala amarkiisa iyo u amray iyo reebay waa iyo nahyiga inta ogol yihiin lakiin maxay diidan waxay diidan yihiin waxay samaynayaan inuu ilaahay qadaray markaase ku leeya waa marka anagu samayno unbu ilahay ogaanayo laakiin wuxoru ilahay u qadaray sax oo waa ta la yihahdo eh, majuusu hadi lumma yaa ii sheegaya maxaa loogu dhixi majuusu haadilu eh, muctasilada majuusu haadilu maxaa loogu baxshay majuusku waxay sheegaan ilaah alkhayr iyo ilaah shar haye hay iyagoo khaaliq oo dee abuuray ficilka iyo li weynaay abuuray iyaga waa saas w khayr la marka nimankani macnahaas bay mareen wa haaulaahi kuwa jabriyadiina asbatu waxay sugeen alqada walqadar bay sugeen wa nafow waxay reebeen alamra wanahyi bay yay anfiyeen oo meesha ka saareen fii xaqi man shahida alqadar qofkii qadarka qiray xaqiisa id lam yumkinhum suuragal uma aha kuwaa jabriyada ah nafyu daalika muطlaqan dhammaantii meesha inay ka saaraan suuragal uma aha oo marka waxay leeyihin yow qadiya qadarku sugeenoo waxay leeyihin qadaya qadarku waa sugan yahay laakiin amarka iyo iyo nahyiga qofkii gaadhay maqaamkii aynu hadda ka sheekeynayna qofkii gaadhay isaga waa ka dhacay bay leeyihi darteed baanay dee may wada anfin oo nafsiga mudlaqa ma samayn karayaan inay haddaan wax kastoo amar iyo nahyi meesha kale wada saarin oo dawaifta caamadii iyo kuwii kalay lahaayeen cilmi ahaan bay waxu u garanayeen iyo kuwaasoo dhan waxay leeyiin iyagu way waa laga rabaa inay ku shaqeeyaan laakiin darajadaa marka la gaadho oo qofku uu maxaanku dhahdaa eh, iraadat ashuhuud eh, alkowniya yani oo meesha u gaadho oo waxa u garto ilaa akhirihi iraayas caamka alla u leeyay markay kartaan halka u gaadho waana waxaanu gaari karan de khuraafaad shaytaanku alaye waxaa weeye markaas waxa weeyaan waa ka dhacaysa fi takaliif wa haaulaai kuwaasi wa qawlu haaulaai kuwan qowlkoodu waa kuwa jabriyada asharun ka shar badan min qowli muctazila muctazile qowlkooda kuwana ka shar badan maxay kaga shar yihiin waxay kaga shar yihiin dee kuwani waxay weyneeyeen shareecadii oo maxay weyneeyeen amarkee nahyi kuwana amar nahyiga mesha ka saara oo takaaliftana ka dhacday kuleeyihin waxay leeyihin maxaan eh, ku eh, dhahda xilnama saara qayb ka mid ah iyaga watay oranayn walihada saa darteed buu lam yakun fi salafi salaf kuma sugnayn min haaulaai kuwa xaalu ka mid yahi axadun xadna kuma sugnayn yacni hadallada noocaas iyo eh, fahamka noocaasa salafkii qof ka mid yihi ma qabin wa kuwaasi waa kuwa qadarka xujaysanaya yajcaluuna waxay yeelayaan alamraya wanahya lilmaxjuubiina kuwii la xijaabay iyagu meelna aan gaarin ee maaragtay aan yaqiin gaadhin waxa weeyaan kuwaas bay amriga nahyga u sugayaan aladiina kuwaasoo lam yashhadu aan ka marakicin cala hadi alxaqiiqa alkawniya walihaada saa liajlihi yajcaluuna waxay yeelayaan canman wasala qofkii gaadhay ilaa shuhuudi hadi alxaqiiqa xaqiiqadaa markaa garashaheeda qofkii gaadhay yasqudu canhu waxaa ka dhacaya alamru wanahy baa ka dhacaya wayaquuluna waxay odhanaya innahu isagu saara min alkhaasati buu ka mid ahaaday wa rubbama ta'awaluu inay u awisheen oo isdeliishadaan baa laga yaaba calaa dalika waxaa weeyaan qowluhu tacala ay u deliishadaan wacbud rabbaka rabbiga caabud xataa yaatiyaka alyaqiin faalyaqiinu cindahum yaqiintu agtooda huwa macrifatu hadihi alxaqiiqa xaqiiqadaasoo la garta weeyaan wa ee xujaysanaya qadarka macaasida xujaysanaya amarkiiyo nahyiga takaaliifta shareecada kuwa maxjuubiin ah oo shuhuudu iraadat allah iraadada ilaahay inay gartaan iyo yaqiin ay gaadhaan kuwa laga xijaabay waa dadkan dee islaamka oo dhan bay leeyihin waa maxjuubiin adigu hadda markaad la muranta wuxuu ku leeyahay xaqiiqadda maad gaahin xaqiiqadan gaadhin adugu wax badan ba kaa qarsoon oo nin wax badan og ma tihid nin wax badan la socdaa ma tihid marka waxay leeyihiin amarkiiyo nahyiga waxaa iska leh kuwa la xijaabay ee xaqiiqada aan gaadhin sidaas darteed ba waxay ninkii xaqiiqo gaadhay isagu yaqiin buu gaadhadoo takaaliiftii way ka dhacday aayaddana way dariishadeen waana kufrigu sheekhu yidhi diinta ilaahay ku kaga baxay qofkaasi oo iyadu aan hadal lahayn wain waqaca fii haba ku dhaceen bitaqliidi kudayashada noocaasa tawaa'ifun kooxabaha ku dhaceene lam yaclamuu aan ogayn annahu kufrun gaalnimo cad inay tahay markaa sheikhu wuxuu leeyahy fainahu qad culima waxaa la ogaaday biliddiraari daruuraha min diin islaam daruurada diinta islaamka waxaa lagu ogaaday ana alamra iyo wannahya amarkiiyo nahyigu laazimaani likulli cabdin addoon kasta laazim ba u yihi maadaama caqluhu xaadira inta uu caqligiisu joogo ilaa an yamuuta intuu ka dhimanayo qofku intuu nool yahay oo caqligiisu uu joogo waxaa diinta islaamka daruuraan loo ogaaday inay waajib ku tahay inuu amarka fuliyo oo nahyiga ka haro oo shareecadii fuliyo waayo alcaqlu manaadu takliif caqligu waa meesha qofka laga kalifayo oo rufica alqalamu can halaain can اlmajnuuni xataa yafiiq an اsagiiri eh, xataa yaxtalim ya an naami xataa yastayqi markaa dee qofkii qofkii waa laa waa mafruqaad haddiise caqligiisu joogo waa xilqaad oo xilqi baa fushan ilahay ilaintu ka dhimanayo laa yasquda ay dhaci maayaan amar iyo nahyigu canhu xaggiisa ka dhici maayaan laa bishuhuudi اlqadar qadar uu ogaaday oo markaa dee uu ka marakacay kaga dhici maayo walaa bigayri dalika taa waxaanayna kaga dhici maayo faman lam yacrif daalika arrintaa qofkaan garanan curifahu waa loo sheegayaa wa lahu waa loo cadaynaya fain asara calaa ictiqaadi suquuti ilamri hadduu ku adkaysto amarkii inuu ka dhacdo amar aan lagu lahayn iyo wanahyi aan lagu lahayn fainahu yuqtalu kufra gaalnibaa loo dilay tana dee waa qaacidii ahlu oo oo dee qofkii maxkamad baa la keenaya markuu waxa la yimaado xallaajo kale waxay lahay maa lix bilood meelaha baa culimadu ka shiraysa marba loo yeedhayo istiftaay bal fatwo markii dambe waa gaal la hela ninkan marka wixii iskaga deg maaha oo yuqtal marka la yidhaahdo dee hebel iska dila maahe shareecada la horkeenaya waxbaa la weydiinaya markay caddaato waa loo cadaynaya oo iqaamat alxuja walbayaan ka toobadkeen ka soo noqon waa kan waa kufri waa ka hadduu markaa ka soo noqon waayana qoorta laga goynaya waqad kaurat milu hadi maqaalaati qorahahaasi way bateen fi lmustaahiriina kuwii dambeeyey way ku bateen wa ama almutaqadimuuna ragga horeeyo min hadihi ummati ka mida falam takun haadihi maqaalaatu maqaalaadkan iyo erayadani may ahayn macruufatan cindahum agtooda mid lagu yaqaana may raggii mutaahiriinta waxaan la yimi hadihi maqaalaatu maqaalaadkan iyo orahaha kan halka ku yaallaa hiya iyadu muxaadatun lilaahi wa rasuulih waa laytan iyo khilaafid ilahi rasuulkiisa la khilaafay xaadda yuxaaddu muxaaddatan ay caadaahu wa khaalafah waa waxaa weeyaan ilaahay bay khilaafeen ilaahay bay iyo rasuulkiisa khilaafeen oo ka hor yimaadeen waxaa ictiqaadka noocaas wa mucaadaatun lahu colaadin la colaadiye weeyaan wa sadun ishortaag weeye can sabiili jirkii la ishortaaga weeye wa mushaaqatu dhinactan lahu lilahi la dhinactamay oo la barbarmaray weeyaan wa takdiibun beenin weeye lirusul rasiisii la beeniyey wa lahu kahorimaad fii xukmi laga hor yimaado weeyaan wain kaana man yaquulu haba ahaada koodhanaya haadihi maqaalaat qad yajhalu daalika arrintaa mid ka jaahila haba noqdee waayo dee qofka fii bilaadi islaam ku nool oo islaamkuna ku intishaaray oo qur-aanka la akhriyayo oo salaaddii la tukanayo arrimaha noocan oo kalea ah in kama jaahil noqdo waa macluum min addiini bidaruura waa qad yajhalu daalika inuu ka jaahil noqdo al arkaa buuri wayactaqidu inuu caqiidaysnaada al arka anna haada kaas alladii huwa calayhi uu isagu korkiisa ku sugan yahay wa ariiqu rasuul yahay baa la arkay bacdidiisu waddadii rasuulka wa ariiqu awliyaai illaahi almuxaqiqiin ariiqii awliyada ilaahay ee u xaqiijiya inuu arrintaa u caqiidaystaa baa la arkaa fa huwa fii dalika arrintaa gudaheeda bimansilati man mid booskiibuu ka dhigan yahay yactaqidu caqiidaysan anna salaata salaadu laa tajibu calayh ina korkiisa aana ku waajibayn maxaa yeelay waa listiqnaa'i canha kamaaran uu salaaddii ka maarmay bimaa xasala lahu wuxuu xasilay oo min axwaal alqalbiya xaaladaha qalbiga ah uu kaga maarmay oo de waxaa weeyaan shaydaan baa u khayakhayeynaya oo maqaan baad badha awliyaa tahay markaa salaadii waxanba maxaa iskaga daayaysaa ya yaquuna yaa haada lima taragta asalaata walam yaclamuu annanii usallii bimakata waxyaaba dadka kuqawaysanyan bay ka mid tahay war maa salaadii waa tagtay oo maka xaramka imaamka masaajidka tujinaya aggiis damaan taaganahayba uley ka waran warkaa marunba ya ninka waan duulu kuleeyay oo nabi laahi maxamed uma duuli jirine salaada suudadka u tujinayey oo saa ugu hor taagnaa baa geeridu u timi oo salaaddii oo taagan baa lale uu leeyahay rasuulka ilah salaadii waa joogta markuu dhimanayey muruu abaa bakrin falyusalli biاnnaas abu bakar faa dadkaa tujiye kaasaa caaisho u faraya caaisho ka warwareegaysa muru ababakr kaasuu eegay salaadii loo kacay markaasaa waxaa soo gelaysaa kaanahu wajada fii nafsi khifa inuu xoogaa feed uu awood helay markaasaa laba nin oo saxaabadii ka midii ay walwaalayaan cabaas iyo cali miyay ahaayeen areeraha yuhaadaa bayna arajulayn xataa yuqaf fi saf sidaas kala gujiy u dhinac fadhiistay abubakar dhinaciisa biduu fadhiistay waa ka rasuulka ilaahay sakaraadku la jiidayo oo xadiidka bukhaari ee lagu soo maray takuطhu rijlahu fi اlard cagaha dhulka dhigi karayaan sida loo weldaaminayo cagii markaa dee waa caga aan dhulka istaagayni waxay jiidayaan dhulka korkiisa jiidmayaan baa la keenayaa sabkii markaasaa midalkan wuxuu ku leeyahy waan duulaa oo xaram aan kusoo tukanaya sheeka khuraafaadka inagu akriya ya waxaa kama jira marka waxyaabaha dadka dee lagu beruusanayo qaar ba waxay ku odhanayaan Eh, qalbigaygu waa wacan yahan qalbiga waa nadiif waxna ma hanta waxna ma cuno waa iska maarata cibaadadu dhib male lakin waan waan qalbi wanaagsanahay haddaan u qalbi fiicanahay war qalbigaaga ka sheeg qalbigaaga waad wacan yahay waxbaa kaa muuqan lahaae eh. qalbigaaga qalbiga iyo iyo iyo daahirkaba way waa iswaafaqaan oo cibaada kaa muuqata diintii kaa muuqata qalbigaa wasakaysay ma fiicnaa hadduu qalbigaagu fiican yahay yaa camalkaagu wanagsanaan lahaa waay wuxuu yidhi aw ana alkhamra xalaalun lahu ama khamriguba wuxuu yidhi waxa weeyaan xalaal buu yahay likownihi min alkhawaas waa ahaanshihiisa u khawaasta ka mid yahay aladiina kuwaasoo laa yaduruhum shurbu lkhamri khamriga cabitaankiis waxba yeeli maayo wuxuu leeyahay anay khamrigu way xalaal sababtoo ah dadku way ku sikdaan anigu deed cabo waxba yeeli maayo maradan wuxuu yeelayn dee iska caadi ile in lagu sikraamo ayaa baalku wax ku yeelay maradan waxba yeelayni waa biyaan cabayo kale ku aw ana alfaaxishata xalaalu lahu ama faaxishada zinadaiy waaba xalaal bay u tahadoo liannahu saara wuxuu aday kalbaxri yani khayraadkiisu waa bad oo kale oo laa tukadiruhu dunuub dunuubtu calwin mayso oo wasakhayn mayso wa naxwi daalika wuxuu kula mid ah marka bad baan ahay waxaan haystay khayraada marka haddaan xogaa iska yar warwaaqdo baddaas laga qadi maayo oo waxba aragtay yeeli karta macaasiya dunuubtu ma jiro waayo badan baa de idaa balغ ma ulatayn lam yaxmil khabas halkaas wa marinaya halkaa ujoojina